daahir ah bi nijaaso alla cafi heenin waa dadaalha waa dadaalaa waa dadaalaa waa dadaala oo intaa kulli dhammaantoodii waxay galaayaan tashbiiha macnihiisay galaayaan markaasay waa dadaala hadduu dadaalo wuxuu u maleeyey inaad daahir yahay kaasaas kuwiisa qaadahaa kaasaa isku khaweesahaa kaasaa dhartiisla jaaso isku dhalaa isku dhaqaa ijtihada waa dadaalaa wujuban d wujuban waay haddii yani asheli karin biyo oo daahir ah oo kale oo waktigana waasicas ahayn wujub waay waktigana muwasac haddaas ahayn wati haddaas cariiri ahayn haddii waktiga cariiri yahay oo ijtihaadka sidii waa la rawaaye yani waaa yani ijtihaadka marka waxaas maaha jawaasas naqaa haddii biyo daahir heli karo oo waqtigana cariiri yahay jawaas naqaa haddii wujuub aha manaqaayo <coughs> see lu ogaahaa wa lamadii weel oo intaas yaala kool intaas yaala koo aan nijaasoobay macnaha kuwa ay afka geliyey maalan aya afka geliyey waa dadaalay dadaal intaas maxaa ku dadaalaysaa calaamaad afiiraysaa lamada weel kii agtiisii biyi ku fafadhisan yahay calaamadii la arkaaya ka mid tahay amase yacni weelkaas waxaad aragtay hal weel biyiis waa degan yahay kana waa waa dhaaha idiraab baa ku jira wax la taabti ina sihaadka siisaa amase eed aragtay naftiisii oo ma afkiisii fashaq ah maya kasoo afkiisa fashaka waxyaala badan waas calaamaadkaas aad ku dadaalaysa kii adiga danigaa ku xoog badiyo oo ishtiraahid kan aa nijaasoobay waa dhaafaysaa kan daahir waa islaysa ad kuways qaadaysaa kii nijaasooba waay waa imaan doonaa waa imaan doonaa waa imaan doonaa marka waayo maya marka boolka waaye bool gooni waaye nijaas nafteed ceentii waaye kan waa nijaasoowe waaye wata najiski yani waa nijaasoowe ki nijaasooweyaa lawadaa maayne ki nijaaska ahay ma aha hadda imaan boolka waay nusalaha kuu sheegay isku darka markii bi iyo magaciisa maxaa yeelay bool ma loo dadaali karo dhadhamina ma geli karo ma loo dhibaayo la maxaal bay dhadhamiyaas ku fiirihaa calaamaadkii dhadhamaas ku fiirihaa ursashaas ku fiirihaa waxaas ku fiirihaa gacanta waxyaala badan xawaastii aa soo geliyaa maradaadii mara kale shabahanti waa dadaaleysaa calaamaad qabti dacaskaadi oo masaajidka u aanlay dacaskala isku darmay waa iskula been waad dadaaleysaa hadda caskaa calaamayaalka ukasi jirta fifiiday kid umalaysid aad qaadaysaa iska qaadaysa dadaal horta bilaabo waxyaabahaasa ka mid marnaadi oo meelku aaleed ama marna kale lasoo dhigti bacdi waa kale kasi weysi waa dadaalay marnaa dididkaa useeyey waxyaala badanaa fiiriyay ood kasaysa janaacdii kasi karti caqliyaa lusiiy basiira lusiiy dadaalka intaas waay dadaaley yatadaharu bimaa dana dahaaratuhu intaan waxman qiila wain qadara calaa daahirin daahir hadda sugaado biyaqiina iskugaado falaa ma weel saddexaadaad maha yaala oo daahira ah. ayaa la oo bi daahir ah. og yahay huwo ayaa la maxaad ka rabaa baakatgaarka saddexaadaas guuraa subaxaa weel saddexaadaa maha yaala oo kaleeta maha u yaala baaldi ayaa kaleeta baaldi waa shakiibada shakii midna waa yani wahuwa laakin warkiis arko laakin haddii weel saddexaad ma yaalo dadaal ma wabaana maxaa yeele weel saddexaad lamadaaba washakii dhaafee ka saddexaad yani ha u baxo oo daahirka yaqiinka ahaa ama wawigaas bajoogan badda agteedas joogaabay maaad baa badda agteedi wawi jinkiisi kuwaas yaqiin daahirsu qabaa kaasaa u baxaa inta le waaye adulmithaal waaye qiila wain qadara calaa daahir saas dadaal ba u baahnay walacmaa indhowlihii ka basiirin kii indhaha qawi camal kii wax arkaaya camalka beertoo yahay <coughs> yani lamada weyn umamahayaa yani midaa gaarta yayaaso uda indhoola waayo indhoole waxaa le ufuran yani sanka iyo dhidhimada le ufuran maxaa suu bihaa calaamadee ma arkaayo yani mahi mahimu biyo ku fadhisnaayo weelka agtiis biyo ku fadhisan yahay weelkii yani lulahaayo oo yani laga kasilhayo calaam ma arkaayo sayla waay usl usl sidii waaya leeyo waa dhimi karaa waa ursa karaa laakiin wax ma arkaayo midibkii ma arkaayo haddii saas yahay saas yeelaa waa wakiilahaa mal waa dadaalaa manaa wakiilaa suubsahaa waa kaas wakiil asuubsahaa ninaas garba saaraha mqalad taqliid asuub ninaas wakiilahaa fiir nikaas fiiriyas camal falhaa inta wakiilhaa yuwakil waa wakiishaa inta amase biicii kaadi ishabahmay lam yijtahid ma dadaalo cala saxiixi si saxiix ah ma dadaalaayo maxaa bihaa bal yukhlataani waa lisku daraa waa lisku daraa lamadaasey had isku daro halkaas ama bacdigeediiyo tayamamu yaadmagabaysaa maxaa yeelay biyo iyo kaadi kaadi dhaxaalo asalku malaha maxaalada asalku ma lahaa nijaasay baeen dhadhamis male male qursasho male urkeed waa go-ybe waa go-y waa la ogaada kaadi inay sihe waa lagu waa ila weelkaadii ku jiri adig waa hubtaa waa aweyn laakiin urkaa ka dhamaadi midibkii waa ka dhamaadi oo kaadi waxba malaha luu kasaayo laakiin inaa kaadi weel ku jiri hal weel kaadi asahay waa hubtaa macnaha kan waay hal weel inaa kaadi ku jiray waa hubtaa weelka agtisi oo yaal biy inasihay waa hubtaa laakiin waxaad kala soo caweysa iskaaga yani kaaga darsami iskaaga darsami waxaa iskaaga labi waxa waaye oo iskaaga dheh galmay lamadabeel key kaadi ahaay kee biyaha ahaay kaadi waa najaas inay tahay waa ogeyd laakiin wiil midabki waxaa ka go-ay midabkii tirmi urkeediyaa go-oy mala dadaalaya markaas ma najaaso dahaara asal umalahaa dadaalna ma gelayso asalkan qaacidadaa saas eh. waa isku dara waa bisro dhamaada haddii sabaa tahay am daadinin gebageb waxaa iska dhigaa nin faaqidul idmaa camal markaa nin biyo waaye camal asna tow yahay waa gebagebaysaa <coughs> inta waay uma bacdigeeda tayamam amase maa wardin maa wardi fidi biyaheedii baa wardi fid fid aan iraa cudurka fid fiidka biyihiisii fid fiid cudurka fiid ataa waayo soomaaliyintana waxay tiraa uwaxa mano ah uwaxii biyihiisi uwax isgoomaayo biyihiisii laakiin shay la yaqaan waayo oo ma wardi la yiraa wax kulli ma ahee geed la yaqaan macruuf waayo oo ma alwardi aliraaba biyihiis biyihiisa lasoo miiray waayo biyihiis lasoo miiray biyo shabaha biyo usii biy ma alwardigii oo raaci hadiisi go'day meeshii kaani camal waaye yani iyo biyo aska dheh galmeen aska shabahmin askaaga shabahmin maawardi iyo biyo askaaga shabahmin haddii iskaaga shabahmaan labada siile markaas maawardi dahaar asl uma laha usnix sileila tawada'a bikulli mid la arka maratan hal marad asku ways qaadahaa waa la soo sheegay hadiis biyi u hormaray waxaa isnaqdaa oo maawartii asdambaysiyo nin biyi kuways haati haddana fool baxsaday oo catar marsaday haddii maawardiga hormariyo nin uys nin isgoo marsa catar marsaday oo maawardi fool baxsaday oo haddana biyi kuways haati camal macna tawada'a bikulli maratan macnaha san waay intaan waaye olajeedabaa waxay tahay shuruud اlijtihaad ijtihaadda shuruud isliha waxau dhaqahaa haddii ishabahmo bi daahir ah io bi mutanajis ah amase bi daahir ah io bi mustacmal ah waa loo dadaalaa laakiin waxaa la shawaa ina markay dadaalayo laakiin weelkii biyaha ku jiri iyo weelkii baadi oo oo kaadada ku jiray haddii caraftiis urkiis aw go-o <coughs> dagaal male biyo kaadhigaa ku jira saafi baa loo lamadaan looma dadaalo maxaa lamadaaneey waxaa loogu dadaaleyni maxaa waaye kulli waa kulli mid arkaba aslu dahaara ma lahaanin kan biyaha mustacmilka ahay iyo biyaha najaasowey dahaara asalku ahaayeen laakiin kuwaan asalku ma aha asalku ma aha kaadid asalku ma laha maalbardina saasoo kale asalku ma laha dahaaro asalku ma lahaanin soo nijaasa ma aha laakiin wax lugeysa qaata ma aha wax luqaweysta dhaqludhaqdana ma aha wax dahaara galaaya ma aha manakalaan aslu dahaara calaa kulli xaal waxaa loo shabihaa biyhi nijaasoobay maalan biyaa nijaasoowey biyo qulateed dhanna waa yaalaa laakiin shan rafal camal ha ka maqan qulateynkii ay ha ka maqan biyo nijaasoowii <coughs> haddii lagu daro oo lagu dhamaystiro qulateynkii biyo nijaasoowi haddii qulateynkii lagu dhamaystiro qulateynkii intii ka dhinaa shantii radalka dhineed haddii lagu dhamaystiro oos ku dhamaystirma biyii nijaasooway saxa waa ansaxaa biyii nijaaso waa saxaay yani waa nijaasoowey ma aha nijaasa wax gaarti waaya biyaa afka soo geliyey kaadiya ku faniintiya ku dhacday waxyaaba oo yani yar oo nija waa nijaasoowey macnaha kan waaya biyaa lagu daray biyii qolitaan aan dhameen aa lagu dhamaystiray haddii lagu dhamaystiro biyaas qoloteenka saxa waa ansaxaa haddou door soomina la wadaa haddou door soomo macnihii doorsoo dhan waa soo marteen wixii dooriyo daahirka hataa adis ahaado iyo qoltay hadis dhammaay hadis door soomo daahira ma galeyn daahir waa ahay daahira ma galeyni macnaha waay hayo mas'alada dhan waxay ku socotaa hore la fifiiriyeen mutagayirun mumaahirin sheekyaha ilaahay soo bixiyeen nuur aynu ahaayeen ilaahay nuur siiyey aan wey oo weyn weyn aan yareen cilmigaan warkaysid waxaa la sugi bareegkiida iyo sunaac masaanicda ka weyn yihiin qur-aankii ala soo bixiy iyo farbusbaar busbaar xadiidkii ala soo qaati dacmaa yariibuka le joogtahay ilaa maa laa yuriibuka malo asalkaas intaa dacmaa yuriibuka naga mareeno waxaa ku shakiga leeyahay dhaaf ilaa maa u dhaaf oo yuri oo laa yuriibuka u shakiga leeyahay hadii qaacidadan le waa rasuulka suubiyey iyo wayna ilaahay soo suubiyey qur-aankana waa ku jiraa waxa laga waahaya ma leh culamada waxay suubiyeen qur-aan iyo xadiid le waaye <coughs> inta waay maala inta waay khalaas radal hmm. sax wa sax ah adi doorsoomin hmm. maxaa yeele biyahaasay mudahiras lahaa qoladaankii mudahir waay waxbaa dhahiraayaan haddii bool luu dhahiro oo luu darane biyihii biyii kaadiga oo urka beeshay ad ugeyd yaclamadi biyo oo mehe aan lahayn kuwa kaadi umaleysi kaadi waay laakiin urkiisaa dhamaaday <coughs> biyaa la dhun biyo quluteenkana waxaa dhiman maalan qadar shan radal ah dhiman biyahaas oo shan radal ah oo kaadid ah eh, ma nijaasoba kaadi oo badibkeedii urkeedii yani oo go-ay waayo aad ku dartay maya wax ma taraayo dhamaystirkaasi waxba mau taraayo daahirku malaqaayaan maxaa yeele waa si nijaaso waayaan haddii biyo qoloteen as dhameen oo nijaasa ceenu nijaasa ay gaarto maxaa ahay inaas nijaasu yar baa ahaatee waa nijaasi haayeen meelo xasuustee soo sheegay haddii qoloteen asdhameen oo nijaasu ceenteedii shay nijaasa ceentiisii kaadida oo go-di camal waaye iyo wixii la mithal ah a ku dartay lagu dhamaystiri shantii boqol radal ay ku lakdeen shan radalkaadii oo dool oo yani go-ay urkeedi go-ay shan boqol radal ay ku lakdeen ma nija yani wax ma taraayo amase maul wardi aa lagu dhamaystiray maxaa yeele kaadida dahaarada asalku ma lahaa aslu dahaara asalku ma lahaa nijaas waaye maul wardi saas oo kale haddii lagu dhamaystiro maul wardi oo calafkeedi go-oy oo go-oy asdoorsoomeyn baad israw si iska ahaada biyaha asdoorsoominbe daahir ma lahaa waa nijaasoo weyn bal intooda kale oo oo kaleas nijaasi haa holteega isdhala nijaaso amase maul wardi maul wardi ah waxaa lagu daray yani bihii quluteenka oo dhinnaay shanta radal camalka dhinneed ah, shan radal maul wardi lagu daray lagu dhamaystiray aa lagu dhamaystiray husne daahir mana ahaayo manijaasoomine bihi laakin wayse ma galaayan maxay quluteen ma dhamaa ma dhamaanin quluteen ma kuna qahaayaan maxaa maul wardi laa lahu aslun fi dahaarati dahaaraha asalku ma laha warji dahaara asalku ma lahaa daahiraas ahaay laakin wax lumaysa qaata ma ahaen wax dhanka lu dhaqaayo ma ahaen wax yani lu khabays janaabis kaga bixiy ma ahaen nijaasa markaan zuuliyeynin biyo oo geel laga soo miirays ahay biyo maahim be malo maxay dulqulteens ahaa dulqulteen inta <coughs> meeshiisle waay dulqulteens ahaa hmm. saafi baa ahaada biyaas haddii oo mutanajis lu dhamaystiro bii nijaaso waa laysoo sheegnay waa bii shan hadalaa dhibnaay bii nijaasoobay oo nijaas soo gaartay alu dhamaystir oo shan hadalaa daahir waaye mudahirna waaye warka markaas bii nijaasoobay warkaas alu dhamaystiray daahir waaye mudahir waaye mustacmilka yani saas oo kale waaye inta waaye boolka iyo macalwardiga lamaasbe waxma dahiraayaan asal dahaara ma ahaa shay ma dahiraan wa yani waxay ka mid tahay ijtihaadka shuruudiisay ka mid tahay shardigii lamaad barbarkeha waxaa min mudaaf kasta calashaan meel kasto yar oo qaacid rabto taswiir rabto oo iska ooliyaha waxa galay dukaan oo kutawlagadaaya baktab galay imikis galay askaradaha marka waxaas nuuraayana isoo deji wax kasoo dejiya nuura waa nuuraay waa nuuraay isoo deji adaa la helaya waa nuuraay adaa urkuwaasa kutoola arkuwaana galkaa soo galan soo bixi kiis khabtaba imkelafeeda kutubi imaam nawawi waay kiis khabtaba imkelafeeda kutubi imaam nawawi waay kiis khabtaba imkelafeeda kutubi imaam nawawi waay kulli waxay naqdeen waxay usiiya soo khabti dhan duurkaas ku sheegay imaam nawawi kutubisa minhaajka camal روضة عمل شرح مسلم عمل وبديهين دقائق عمل حقائق عمل تحقيق تدقيق كتويس إمام نووي فوق العقل واي معايا الكرامة دي سافرت إلى حجراس آي وحي كميت أهد انت الصنفي هدي الحساوه عمريس يوكيس هورك على وشة الصباحي إلى أسكالجير يودو هدي الحسابي كراس كراسه كتاب كتب مسؤول كراس كراسه وتري وحبتنا دي الصنفي حبتنا شيء عجيب كرامة واي معجز واي هارقوا العادة وعادة هواي حبتنا دي badi usiga waxasna qudbi kaamila tahay cilmigiisi waxaa lagu khatimi aakhir waktiisa lagu khatimi khudbanimada waxaa lasii aakhir aakhir saddex beri ka dhiman geedeediis waa lagu khatimi barakadiis alla la siiyo cilmigoodoo kale alla la siiyo alla alla ushuwa insha allah camalkoodii cilmigooda camalkoodii cilmi camal lahayn ikhlaaskan ku jirin faaida male alaa kulli xaal cilmigaan waxaan u barhayna ilaa ilahan ku gaarno ilahna ku gaarsiiyo dheerka lagu dhamaystiro الخاذي أما ماء الورد سيس له واحد طرقها ونجاسه ولو بها سافع هذا لكن هذه نجس بي نجاسه بالوطمم وكاس وتغير نأسجر فمطهر وهي ماء الورد إبول كمحانري هارا أصلكم الله وكاس شيء ما ده رايان ijtihaadka shuruuddiisi tanaa ka mid ah shardigii lamaad anilmano shardiga lamaad meno shuruud lawal ay tahay kuwa shardiga lamaad waxa waaye an yakuuna shardiga lamaad waxa waaye ka ijtihaadaayo oo lagu ijtihaadaayo inuu ahaado mutacadid isna ahaado shay mutacadid ah inas ahaado shay mutacadid inas ahaado shay tacadudaas ah masalanba waxa waaye maradaadii lamadeed farx maradaadii lamadeed farx aa mid nijaasooway lamadii gacan waaye yacnii lamadaadi farqa maradaa lamadeed farqa nijaasadii soo gaartay xadkoodaa nijaasowday markaas ama lamadaadii gacan aa nijaasoweyn labadaa gacan nijaas soo gaartay midkoodii nijaaska gaartay ma kala ogtihiin waxaa markaa waajibaa ah inuu dhaqo dhammaanba ijtihaad waxu taraayo ma taraayo amadii mar waa kana markaa ducadiisa dikiraad aaftid tan si kale male waa tacadudeen ijtihaad wax ma taraayo waa dhaqaa lamada dhaqaysa farahaan iyo farahaan maxaa kala bekanaa jiro dacmaa yariibuka meen ilaa maa yariib ijtihad uma talaayo shardiga saddexaad waxa waaye calaamo markas ijtihaadaayo waxaa la rabaa in calaamo horta helo calaamo arko oo umuuqa heeso calaama haddii calaama as heli waayey wasraaco hmm. ijtihaadkii waa anfoomay calaamo meesha ma ujeedo wax meeha lamada weel ama weelashii shakihaa weelasha wa daahirka ah iyo kan oo magaciisa daahirka aanu nijaasoobay wax yacni calaamo asku ka soo oosku garto haddaysliin asjirin meesha markaasay yani ijtihaadkii waa anfoomay waxaa shardi ah haddane ninka ijtihaadaayo inuu ahaado ahlul ijtihaad ahl ah inuus ahaado maxaa yeelay waxa waaye xawaastii oo shanta ahayd ay kaamil u ahaato saddexa hadda meha laga rabaa dhidhimo iyo aragtinyo iyo urisaa laga rabi sadexdii xawaas kuwa dhagaha iyo maku jiraan waa la socdo almarku ad maaha gacmakii kuma jiraan xawaasta intaa maheeno falaasifada hadda soo baxeen waxay leeyihin xawaas shan aan ku raacsan yahay caam ahaan laakiin dad aa leeyahay siyeed ka dhagaha jira xawaasay keliya waxyaalo laakiin calaa kulli xaal waxawaaye wax naaqis waaye istiqra oo gadaal laga suubiyay adduunka falaasifada ay suubiyeen oo naaqis ah waaye laakiin shanta yani yani isku raacsan yihiin gaal iyo muslim gaal iyo muslim shanta wax lagu kasi karo waxay dhadhamiyaan carabka haddii kaas qabin macnaha maalan indhoola waaye shay ma uri waxba ma uri oo maxaa yeelay indhoola waxba uri jiriye hadda waxba ma uri xawaastii afka maqan maxaa dhaawaca ka gaari sankii allanaga koriyey urkiyaa ka tegi dhaawacaa gaari ama jirow aa ku dhacdi oo urka qaadayso waa buuxan dad badan aniga oo iimaan hadda wax ma uri leeyahay sababtoodsirdabaha waa wax maqawaan nadiif laakiin jiraa ku dhacdi oo waxba ma uri leeyahay waa dhegta saasoo kale kudhimeyna waa shay nicmo ilaahay waaye haddii laga qaado buux waaye shayna madhemihaayo waxna madhemi karo oo maxaa yeelay ninkii intaan haddii ka maqan yihiin dhadhankii waa ka maqan yahay quruskii waa ka maqan yahay waxaa ahaa agtiisii xawaastan bacdigeedii waxaa mafruuda inaad u wakiil ahay wakiil ninaas saars ahaa yaa muxibiyaas ahaay ifiiri maxaa yeelay intaa kulli waxay anfisaa ijtihaadku anfisaa haddana waxaa shardi ah ninka oo ijtihaadaay mukalafna waxaa hado maxaa yeele maxaa isku ijtihaad waxis oo yani isku ijtihaadaayo <coughs> maxaa yeele xowlihiisdhan waxis qabay oo xoola ahaaye asalkiis dhedhahaad ahaada xoolihii asoo galaa xawlihii isku ijtihaadaayo inay asal daahir u ahaadaan iyo kale shardi waaye xalaal inay daahir u ahaadaan shardi waaye shaygaas isku ijtihaadaayo inay asal nijaasa ahaanin si kaadii camal ama khamra ahaanin kaadidii khamradii waxyaabahaas malaxdii dhiigii intaas kulli waa nijaas ahay shardigu asal dahaara ay eh, lahaado iyo xalaal inuu ahaado xawlii maal aad ilaahay kusii baaldiyo ama badeecadaadi waaye dhar badanaad qabtaa dhar kale shabahni halle oryaalaad qabtaa geelo asal wuxuu inay xalaal ahaada lasoo boolin shardi waayo xalaal ahayaan waa kaa على رأسها نكاحay ku imaan doonaa isusoorxaadahaynaa naagtaadiyaa naa kala dhex gashay ay ku darantii waa isha bahmayn naagay qaryada belitaan buula waayo meeshii naagtii baxdi naagay dhex gashay walaashaadi waxyaala badan seydayay laa waayo maloo ijtihaada naagtaadii naa kale ay dhex gasho ijtihaad baa maxaa budci waayo والبضع أحوطه شيء له دلالة ويا معها يعني شيء هو سو حولت كل كل جزء أحكامتها كي يسألني باب النكاح يميزها إن شاء الله ملو الدلالة حدنا وحا شرد لما دويل إنها باقي هين لما دويل oo yani midna nijaasada ay gaartay midna nijaasta oo daahirka ah lamada koo daahir u kol yani waxaa nijaaso lama ka dhig abaata ka dhig boqol ka dhig halle nijaas ahay sagaahan iyo daahir waayo aad mudaybaasa sidii la waayo sidii la waayo kulli markaad adiga oo yani dadaal lagaano waxay iskaaga shabaxmaan oo iskugaala darmaan ood kala kasi weysi ila baaqi ahaada shardi waayo sood ay baaqi ahaada haddii midkoodii yani asdaato asdaata midkoodii kulli abdeedhaa ama midkoodaa daatay ijtihaadkii anfoomay ijtihaad ma jiro laba weylay ahaayeen hal waxaa ahaa daahira ku jiray biyo daahir halna biyo nijaasoowey kaas marka lamadood saa ahaa ha si adiga tir yani kii ahaa kii aa inta isku jir midaa daatay maalan haddii mid asdaato ijtihaadkii waxaan foomso ijtihaad la garaaco haddana waxaa shardigaa ijtihaadka lamaad kan yani oo doorsoomi allaa yakuuna ijtihaadkaa inaad aadi shardi waay ijtihaadkaadi hadso isu ijtihaadiisu waxaad soo tukatay kii duhra la gaarin weyskaasaa jabta weyskii kii hore ijtihaadi istiri anaa daahir ah oo danigaa ku qaalib naqday waa istiri haddana waa yaalale waxaa kaaga heraysa kuways aadaski ama haweensaski ama waxaas duhur haddii la gaari danigaa hadis door soomo hadis door soomo seexay dawdka reele eh, ama kalamaad markaasi waxa waaye si awalka muwaafaqaysid tagayurka waa door soomay mar thalis reela salaad walba oo damigiis itihaadkiisi doorsoomay kii hore muwaafaqaysid kii doorsoomi waayo ulu camal falahaayo itihaadka itihaad lawalna ahaadana waa oo amase ka lamaas waafaqaa xoog badiyo ka hor as qanin kii lamaas waqiila waxaa la yidhi maxaana hol itihaadu سامعي وقيل وعالي له الاجتهاد في رين له الاجتهاد اجتهاد أو بنان له الاجتهاد قيل وعالي ري له الاجتهاد اجتهاد أو بنان اجتهاد أو بنان قيل كان أساسي أحمل ما ظنه انت معنا وقيل له الاجتهاد أو بنان istacmala maa dannahu waadii sumaleeyey waa isticmaalo maakii waadii isdadaalay oo wixii daahaas umaleeyey biyi bacdigiisii ama kulligiisii culamada biyi midkooda daahirkas umaleeyey hadis umaleeyo araaqa alaakhara kalamaad waa daadiyaa in taraka hadis dhaafo adka tago in tarakahu hadiska fain taraka aliraaqata haddii daadinta asdhaafo oo iska tago macnaha oo watagayara dannuhu dannigiis asgoorsoomay lam yacmal bihaani danniga lamaad kuma camal falahaayo dannigiisii wixii nijaasa ahaaya iska doorsoomay dahaaras u doorsoomay lambada ijtihaadka lamaad kuma camal falahaayo raafici warkiisu waayo ama dannayda ijtihaad kuma camal falahaayo calaa mana qabano maxaa yeelay ijtihaad ijtihaad lagu buriyo walyatayamamu waa laga imaan doonaa firo balde tamam waa gebagabaystaa bilaa icaadatin soo celin la-aan fi lasaxi asaxi asax ma noqno ijtihaad weys waxaa isku marado waxaa isku weys alwardi taas baraaba marada maad yani biya isku weys maxaa yeele maa wardiga wax ma nijaasihaayo waxna ma dahiraayo wax taraayo laakiin biyo haddii laga hormariyey wax ma dhiwaayo haddii laga hormariyo gadaal simaad wax ma dhiwaayo qiilka waxaa sida ijtihaada u badnaa waistacmala maa danna daahira haaqa alaakhara maraa macnaha waxaa loo wadaa mar lamaals ijtihaadaa markaas waswaasi bacdigiisi wax iswaswaas galay kii hore bacdigiisa iswaswaas galay markaasi طلاaq alaakhir hadis dhaafo sallamaad daadiskiisii inta daadina kahor waxaa laga yaabaa danigiisii inaad doorsoom danigiisi was doorsooma yaa laga